alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaa inoogu dembeeyey xadiidkan eh, baraa ibnu caazib waxaynu baraarujinaynaa faa'iide siyaado ah oo xariirta marka laga warramaayey eh, waxaynu sheegnay xariirta in laga xaaraantinimeeyey ragga waxaa la isweydiin karaa caruurta yaryar noocooda lab xaaraan ma ka tahay mise kama aha maadaama weligu ayna rag gaadhin an rag yihiin jawaabteedu waxay tahay xaaraan bay ka tahay xadiiskuna waa kii sheegaayey markii dahabka iyo fidada nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaasiha ummaddayda kuwooda lab bay xaaraan ka tahay marka maadaama ay lab yihiin xaaraan bay ka tahay oo waxay soo gelayaan dukuuri ummatii bay soo gelayaan taasi waa faa'iido ku saabsan xadiidka faa'iidada labaad waxay tahay xidhashada ayaa la xarimay oo la xaaraantinimeeyey ka warran fadhiga lagu fadhiisanaayo inay raggu ku fadhiistaan taa lafteeda sida saxiixa waxay tahay ee jamaahiiru ahlicilmina mareen saxiixana ah inay xaaraan tahay in lagu fadhiistaana ay xaaraan tahay oo ciddii labayd ay ka xaaraan tahay inay ku fadhiistaan waayo eh, xadiis gaara oo reebaya waa jiraa xadiis gaara oo reebaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu reebay eh, wa an yujlasa calayhi in lagu fadhiistana waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam ha ku fadhiisan inuu yidhi marka xadiis gaara oo reebaya ayaa jira mar labaadkana fadhiga lagu fadhiistaa waa fii macna lubsi wuxuu la mid yahay xidhashada la xidho oo waa nooc lubsiya laftiis maatii xadiis ay ku soo aroortay min xasirin lana qad iswadda min tuuli maa lubis yacni waxaa loo jeeday lubsiga in laga tilmaamayo fadhiga badan ee lagu fadhiistay in laga tilmaamayo marka taana saas weeye arrinka kale saddexaad ee xadiiska ku tacalluqa waxay tahay inaan tilmaamin walxariir gaar baa loo sheegay haddana saddex nooc oo kalea la sheegay waaldibaaji waalqasiyi waalistabraqi wa cani ilmayaasiri oo iyaduna afar ku noqonaysa anwaacdan dibaaj iyo qasiyi iyo istabraq intuba waa xariir weeye mayaasirkana waxaa ku jiray nooc xariira ku jiray qadar xariira ayaa ku dhex jiri jiray waa ka hadal waxa gaar loogu xusay waxay tahay waa min baabi dikri alkhaasi bacda alcaam shay gaara la sheegayaa markii macno caama la soo sheegay dabadeed baa si gaara loo sii xusaya waxaa dhici karta dadka qaarkood inay moodaan maadaama magac gaara ay leeyihiin iyagu markaa inay ka duwan yihiin oo xukunka aynay qaadanayn si aan loogu qaadan ayaa gaar sidaa loogu xusay marka taana sidaas yada ah weeye xariirta lafteeda markii laynoo sheegay cidda lab in laga xarimay labeebkii ka warran ahlucilmigu waxay yidhaahdeen labeebkii mushkilka ahaa aan la garanayn ma labba ma dhadigbaa waxay noqonaysaa iyagana markaa waxa weeye baqasho laga baqanayo inuu lab noqdo daraaddeed inay xaaraan ka tahay manciga la arjaxayo ixtiyaad ahaanta laakiin haddii labada nooc markaa nooc ahaan marka xukmi la raaciyo xukum ahaan loo raaciyo oo waxa weeye amaaraadkii lagu garanaayey daraaddeed lagu xukumo inuu markaa dhadig yahay ama inuu lab yahay xukunkiisu marka waa iska cadyaho dee ciddaa xukum ahaan loo raaciyey oo amaaraadka lagu raaciyey ayuu la xukum wax ishkaali markaa kuma sugna booqashada marka qofka xanuunsanaya lasoo booqanayaa hadduu gaal yahay ama faasiq yahay culammada qaar waxay leeyihiin haddii la rajaynaayo inuu ka toobad keenaa la booqanayaa laakiin gaalkii haddaan la rajaynayn islaamnimadiisa waxba la booqan maayo laakiin marka la rajaynaayo inuu islaamo ayaa markaa la booqanaya wallaahu aclam xadiidka iyo lixdan can ibni cabbaasin anna abaa bakrin kharaja cabdulahi ibni cabbaas waxa uu sheegay abuubakar ayaa soo baxay wadalika bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam yacni wuxuu ka soo baxay qolka caaisha markii hore wuxuu galay qolka caaisha ayuu galay wuu maqnaa markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nafbaxay dan uu leeyahay buu ku maqnaa dan uu leeyahay ayuu ku maqnaa kadib markaa waa yimi abubakar markuu yimi ayuu wuxuu arkay dadkii oo dee xoogaa jahwareersan oo iskhilaafsan oo hadalkuna taagtaagan yahay cumarna uu leeyahay nebigu ma dhiman qofka yidhaahda waa dhintayna waxaweye waaba dilayaaba waa dhintay iyo ma dhimanna laysku hayo musiibadda aad u weyn baa dhacdo shahawareer baa yimi marka abubakar cid lama hadlin markii horeba wuxuu galay qolka caaishuu galay meeshii nebigu yaallay calayhi salaatu wasalaam oo qolka caaisha ah ayuu galay indhihiisa aynu ku soo arki doonaa maradii nebiga calayhi salaatu wasalaam wejiga ka saarnayd ayuu ka qaaday wuxuu arkay inuu markaa dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna markaa waxa wejiga ayuu ka dhunkaday markuu dhunkaday ayuu dabeedna markaa wuxuu ku yidhi ilaahay laba geeriyood waa kaa badbaadiyey yacni laba geeriyood wax ka badan waa kaa badbaadiyey ama laba geeriyood inaad marka adduunyada ku dhimato markii lagu nooleeyey dabadeed waa kaa badbaadiyey hadal macnihiisu caynkaa yahay geeridii ilaahay kuu qorayna waa dhimata kadib buu maradii intuu sii saaruu soo baxay kharaja waa soo baxay abubakar oo qolka caaishu ka soo baxay wadalika bacda wafaati rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam taasina waxay ahayd geeridii rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu geeriyooday dabadeed ayay ahayd wuxuu soo baxay walxaal cumaru cumar yukallimu uu la hadlaayo annaasa dadka ula hadlaayo jumladu waa xaaliya faqaala wuxuu yidhi marka abubakar ijlis fadhiiso fa abaa waa diidi cumar inuu fadhiisto waa diido hadalkiisiibuu wata abubakar waxba iskuma sii taxallujine fatashahada waa ashahaatay bimacnaa khudbadduu furfuranaya shahaadataynki ayuu ashahaatay waxaa laga tilmaamayaa waa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkuliyo shahaadada ayuu sheegay waxaa see laga tilmaamayaa istiftaaxii oo xamdaladii iyo markaa shahaadaduba ku jiraan shahaadadan labada shahaadaba waa soo gudagelaya famaala ilayhi annaas dadkii xagga abuubakar bay u iisheen cumar marka waxa weeye xaggiisii way ka jeesteenoo xaggii abubakar ayay markaa u iisheen wa tarakuu cumara cumarna way ka tageen faqaala wuxuu yidhi abubakar amaa bacdu intaa dabadeed miya faman kaana minkum yacbudu muxammadan sala allahu alayh wasalama fa ina muxammadan sala allahu alayh wasalama qad maat ku kastoo ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yahay yacbudu muxammadan muxamed mid caabudaya ahaaday fa inna muxammadan muxamed sala allahu alayh wasalam nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam qad maata waa dhintay waman kaana ku kastoo ahaada yacbudu mid caabudaya allaha allaha caabudaya keligii caabudaya fa ina allaha ilaahay xayun laa yamuut allah waa nool yahay mana dhimanaayo yacni dariiq wanaagsan buu hayaaye hadduu allah keligii caabudaayo halkaa ku sugnaado allahna waxa weeye waa nool yahay ma dhimanaayo allahna waa ka sawaabinaya qaala allahu caza wajal allah wuxuu yidhi wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul wamaa muxammadun muxammed ma ahaan ilaa rasuulun rasuul mooyaane wax kale ma aha malak ma aha shay kalena ma ahee waa rasuul weeye rasuulkaasoo qad khalat ay tagtay min qablihi isaga hortii arrusulu rasuulladu ay tageen yacnii rasuulladii ka horreeyeyba waa dhinteen nebi ciise inuu nool yahay waa laynoo sheegay laakiin isna markaa waa dhiman doona aakhiru zamaanka ee isaga waa la rafciyey ciisa bnu maryam wuxuu akhriyey ilaa ashaakiriin ilaa aayadda markaa dhammaadkeeda ayuu akhriyey hmm, afa in maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum yani waxa weeye hadduu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhinto ama la dilo ma waxaa ka laabmaysaan cidhbihiinna dib uga noqonaysaan waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay'a ku kastoo cirbihiisa dib uga gadoomo dib uga laabto markaa ridooba naftiisunbuu dhibayaa waayo ilaahay waxba yeeli maayo ilaahay wuxuu yeelayaa ma jiro aayaddaas ayuu akhriyay ilaa dhammaadka uu ka gaadhay wallahi lakaana annaasa lam yakunuu yaclamuuna ana allaha anzala alaayata xataa talaha abu bakrin radia allaahu canh cabdullaahi bnu cabaas wuxuu ihi wallaahi allah baan ku dhaartay lakaanna annaasa waxaad mooddaa dadku lam yakuunuu inaynay ahaan jirin yaclamuuna qaar garanaya inaynay ahaan jirin baad mooddaa anna allaha anzala inuu ila allah soo dejiyey alaayata aayaddaa inuu soo dejiyey waa aayaddii aynu akhrinay meesha ku jirtaa waa cahdiyo xataa talaaha ilaa uu ka akhriyey abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakar ilaa uu ka akhriyey yacnii aayadda aayaddan way ilowsanaayeen marka waxaad moodaaba inaanay ogayn way ogaayeen inaanay ogayn baad moodaa in allah hore u soo dejiyeyba aayaddanba qaarkood waaba qaybsanaayeen laakiin markaa duhuul iyo khafla kaga dhacday macnaheedii fatalaqaaha minhu nnaas dadku waxay kala kulmeen abubakar bay kala kulmeen waxaad mooddaa inay markaa baraarugeen famaa yusmacu basharun ilaa yatluha famaa yusmacu lama maqlaayo basharun aadami la maqli maayo ilaa yatluuha xaal axwaasha ka mida xaalu akhrinaayo mooyaane famaa yasmacu iyo famaa yusmacu baa labada mid walba loo xarakeeya haddii famaa yusmacu loo xarakeeyo waxay noqonaysaa yacni bashar aan markaa akhriyayn laba maqli maayo bashar kasta waxa laga maqlaya iyo aadami kastaba akhrinu aayadda akhrinayo sida kale haddii loo xarakeeyo famaa yasmacu ma maqlo basharun bashar ma maqlo aayadda ilaa yatluha inuu akhrinaayo mooyaane markuu maqluu ka daba akhrinaya markaana macnuhu sidaas ayuu u dhacaya xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhintay baa laga qaadanaya ahlu sunna waljamaca waxay qabaan inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dhintay waayo saxaabadii nebigu waa ku ijmaaceen ilaahayna horuu qur'aanka ugu sheegay inuu dhiman doono ilaahayna horuu qur-aanka ugu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhiman doono aayaddanna waxaa kaga sii cada aayadda kale allah uu yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun adigu waad dhiman doontaa nebi muxammedow calayhi salaatu wasalaam wa innahum mayituun iyaguna waa dhiman doonaan iyaguna waa dhiman doonaan aayaddan waa ka deliishaday abubakar aayadda waa ka daliishaday laakiin aayaddaa kalaa kaga sariixsan oo kaga sicad waayo waxaa dhici karta aayaddan dee in la yidhaahdo shardi baa ku sugan afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum shardiga ku suganna waa in inta shardiyadiina shayga ay markaa ku timaada laazimulwuquuc ma aha oo inuu dhacaa ilaaba ilaa laazim ma aha ee waxaa dhici karta shay dhacaya oo dhicitaankiisu yar yahay amaba laga shakisan yahay dhicitaankiisa amaba mustaxiil aan dhiciba karin baa mid walba inta shardiyada la gelin karaa yacni mid walba la gelin karaa saasaa la odhan karaa laakiin calaa kulli xaal marka la eego damiimada kale hadalka kale ka horreeya marka la eego wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul waxaa marka abubakar oo ka qaatay mar haddii nebiyadii kaleba ay dhinteen qiyaasan cala alambiyaa dee inuu markaa u dhimanayo inta shardiyadiina maadaama markaa shay dhacaaya iyo shay aan dhacaynin labada mid walba ay aqbasho arrinkaa kale ku lamaan daraaddeed ayaa mawdican waxay markaa ku tusinaysaa markaa inuu dhimanaayo waayo nebiyadii kaleba waa dhinteen waana laga hormariyey oo markaa waxaa la soo sheegay in nebiyadii kale marka ay dhinteen marka macnuhu wuxuu u dhacayaa sida iyaguba u dhinteen hadduu u dhinto miyaa markaa ridoobaysaan oo diinta ka noqonaysaan calaa haada istidlaalku wuxuu noqonayaa markaysaga waadix ayuu noqonaya waxay yidhaahdaan dadka qaarkood waxay yidhaahdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nool yahay oo nolol yani xayaata dunyawiya ay nebiga u sugaan laa shaka inuu xayaata barzakhiya nool yahay nolol barzakh inuu nool yahay laakiin nolosha barsakha ama qabrigu waa ka duwantay noloshii adduunyada waa ka duwantay mana diidayso dhimashada markaa diidi mayso nolosha barsakhuna miduu isagu la gaar yahay ma aha yacni markaa dad badanoo kaleba waa nool yihiin bacdibaa waxay yidhaahdeen markay ka hadlayeen waxa weeye wasfigu goormuu xaqiiqo yahay ay yidhaahdeen marka waxa weeye ku sifaysan yahe nool yacni qolyihii markaa ashaacirada waxay markaa yidhaahdeen ama lagu laazimiyey waxaa ka dhalanaysa hadalladiinna maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhintay dee inaannu hadda nebi ahayn ee markuu noolaa nebi ahaa si ay markaa ishkaalka uga baxaan bacdi mashaa'ikhdoodii waaweynaa ka midii waxay dooneen inay kaga jawaabaan oo yidhaahdaan maya waxaannu qabnaa nebigu inuu nool yahay baannu qabnaa maanaata qaarkood ay alifeen marka xayaatulambiyaa ay allifeen iyagoo ku nuxnuxsanaya nebigu waa nool yahay ay ku nuxnuxsanayaan laakiin waxa weeye calaa kulli xaal nolosha soo aroortay adilada qaarkood laga fahmayo sida alambiyaa axyaaun fii qubuurihim yusalluun culamada qaarkood waa quweeyeene marka lagu socdo xadiidku inuu qawi yahay lagu socdo waxay markaa noqonaysaa waa xayaatun barsakhiya waa nolol barsakh ah nolosha barsakhayna ma diidayso geerida diidi inuu markaa nebigu markaa dhintayna waxaa laga qaadanayaa dee aayaadka qur'aanka laga qaadanaya oo aayaddaa zumar uga sii caddahay aayaddan aali cimraanna ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanaya ijmaacii saxaabadu isku waafaqeen oo markii khilaafkaasi dhacay dabadeed khilaafku ma istiqraarine waxa dhacday inay saxaabadu ku kulmeen oo isku waafaqeen oo ku ijmaaceen inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhintay bay isku waafaqeen yacni markaas khilaafkii meesha waa ka baxay khilaafkii meesha waa ka baxay marka de waajib waxaa in la ictiqaadiyo nebigu inuu dhintay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waa ballanqaaday inuu dhiman doono eh, nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhiman doono waa ballanqaaday ballanqaadka ilaahayna waa xaq ballankiina waa xaqiiqooba waa dhacay sidaasaa nebiga sala allahu aleyh wasalam loo xabaalo loo aasay isagan waxba iska bedelin oo caynkiisii ahoo noloshii adduunyada nool mid la yska aaso la xabaalnololiyey ma ahee waxa weeye nebigii ilaahay waa oofsaday markuu nebigu dhintay dabadeed ayaa markaa saxaabadii nebiguna calayhi salaatu wasalaam aasay xadiidkan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a inay dhici karto shakhsigii faadilka ahaa ee caalimka ahaa masaa'isha qaarkooda uu garanaayey in duhul kaga dhaca inay dhici karto masaladii uu ilaawo ka qaafil noqdo ayadu xafidsan yahayna inay dhici karto in marka waxa weeye macnaheedii uu ku soo dhici waayo oo dabeed marka waxa wax kale yidhaahdo inay suuragal tahay ayaa marka laga qaadanaya saxaabadana xufaad badan baa ku jirtay haddana maca daalik yani waxa weeye arrinkaas kumay baraarugin oo waxa weeye musiibada weynida weyntahay daraaddeed ayayn marka ugu baraarugin waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a inuu abubakar saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu cilmi badnaa uguna degganaa ayaa marka laga qaadanaya waana sheegeen marka culammada ahlu sunnuhu inuugu cilmi badnaa ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen qowl daciifa masaa'ishay saxaabadu isku khilaafeen abubakar looma hayo wax kastooo ay saxaabadu isku khilaafeen sida abubakar maray ayaa markaysagaa saxiix ahayd ama arjax ahayd sidaas yada ahlucilmiga qaarkood ay markaa yidhaahdeen abu saciidin alkhudrina waa ki yidhi yani wuxuu ahaa ka noogu cilmiga badani wuxuu ahaa abubakar buu ahaa ka noogu cilmiga badani fakaana aclamana bihi khudbaddii dheerayd ee nebigu sala allahu alay wasalam maalinta dhan uu khudbadaynaayey oo wax walba uu kaga warramay yacni markii uu sheegay ayuu wuxuu yidhi markaa cidda noogu cilmi badan cidda noogu weelanta badan bay ahayd cidda noogu cilmiga badanna waxay ahayd buu yidhi abubakar ayay markaa ahayd waxaa laga qaadanayaa deganaanshaha iyo ta'aniga abubakar uu deganaa laga qaadanaya iyo sabirkiis waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a abubakar inuu waxa weeye wakhtiga noocaase markaa musiibadaa darani ay dhacday inuu markaa hubsado horta ta'ani la yimi mar labaadkana marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam maydkiisii uu soo eegay markuu xaqiiqsaday isagaan cidnaba weydiin ayuu marka waxa dadkii doonay inuu la hadlo suu dadka u jiheeyo oo sida saxda ugu sheego cumar markuu ku yidhi fadhiise uu fadhiisan waayey ee uu diiday waxa weeye ma cadhoon iskuma taxallujin isagoo arkaya inuu qaldan yahay yani waxa weeye ma maagin waa iska dhaafo waa ka jeestay waayo markaa dee degdeg uga soo noqonaya wakhtiganna waa cadhaysan yahay cumar marka waxa weeye wuxuu uga baqayaa dhib kaloo ka weyn inuu ku sii dhaco sidaas aawadee waa iskaga jeesto wuxuu iska bilowday khudbadiisiu iska bilowday waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah khutabka markaysagaa tashahudka in lagula yimaado ayaa laga qaadanaya oo meelaha markaa majaamicda laysu yimaado marka waxaweeye in tashahudka yani markaa laga yidhaahdo oo laga qiro ayaa laga qaadanaya khudabka waajibka ana sida khudbadda jumcadoo kale waxaa markaa laga qaadanaya in marka waxa weeye aan markaa shahaadateynka laga tegin yani khudbad kastaan markaysaga ku sugnayn tashahudku aanu ku sugnayn waxay ka dhigan sidii gacan go'an oo kale yana barakada ayaa waxu dhiman yihiin ayaa laga qaaday ashyaa badan oo fuqahada qaarkood ay waajibinayaan marka khudbadda jumcada laga hadlayo ama ay ka dhigayaan rukni ay ka dhigayaan tashahudka arrinka ku saabsan ayaa ka markaa waxaweye xoog badan oo khudbatulxaajo uu nebigu akhrin jirayna waa ku sugan yahay tashahudku adillo kaloo gaarna waa ku soo waxaa laga qaadanayaa oo xadiidkan waxyaalaha lagala baxaayo marka ka mida in waxaweeye waxyaalaha marka nawaasisha yimaada in markaa qur'aanka laga daliishada ayaa marka laga qaadanaya yani taas ayaa marka laga qaadanaya masaa'il badan ayaa lagala baxaa xadiidka siddeed iyo lixdan can usaamata bni zaydin qaala arsalat ibnatu nabiyi sala allahu alayh wasalama ilayhi usaamat ibnu zayd waxa uu yidhi waxay soo dirtay ibnatu nabiyi sala allahu alayh wasalam inantii nebigu calayhi asalaatu wasalaam ilayhi nebigay u soo dirtay anabnan lii qubida ay lii qubida waxay u soo dirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii markaa arsalat markaa lagu camal siiyo anna ayaa u munaasiba waxay la soo dirtay bianna bnan lii qubida ayaa macnuhu dhacaya saasay la soo dirtay haddii kale waxay noqonaysaa qowl in la qadaro inna la yidhaahdo wa qaalat waxay tidhi inna bnan lii inaan aniga ii sugnaadaa qubida marka waxa la qabtay oo bimacnaa naftii laga qabtay bimacnaa wuxuu ku jiraa nafka qabadkiibuu ku jiraayo sakaraadkiibuu ku jiraa lagama tilmaamaayo in laga wada siibayba nafta oo xadiiska markaa aakhirkiisa inoo caddaynayo ya wanafsuhu tataqacqac yani marka xadiiska inoo caddaynaya marka waxaa laga tilmaamayaa inuu marka nafka siibkii inuu ku dhex jiro oo sakaraadkii ku dhex sugan yahy fatinaa noo kaalay fa arsala nabigu calayhi salaatu wasalaam cid buu u diray yuqri'u asalaama xaaluu salaan akhrinaayo ayuu markaa waxawayan cid u diray ou yidhi salaamtaa iga gaadhsiiyo igu salaam wa yaquulu odhanaayo ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamma ina lilaahi allah waxaa u sugnaaday keligii maa akhada wuxuu qaato ay aladii akhada walahu allah keligii waxaa u sugnaaday maa actaa wuxuu bixiyo ay aladii actaah oo wuxuu qaato iyo wuxuu bixiyaba ilaahay bay u sugnaadeenoo iska leh wa kullun cindahu biajalin musamma shay kastaaba tanwiintu waa ciwadun can ilidaafo yacni wa kullu shayin yacni mid kastaba ama markaa waxa uu bixiyey iyo waxa uu qaatay mid waloo ka midiba cindahu biajalin musama ilaahay agtiisa wuxuu ku ahaaday wakhti agtiisa ka magacaaban buu ahaadoo ku qadarnaaday yacnii ajal baa loo qadaray oo loo magacaabay oo rabbi agtiisa loogu sheegay yani wakhti baa loo qoray tasbir ha sabirto waltaxtasib ajarna ha niyooto ajarna xagga ilaahay ha ka xisaabsato ha niyeeto in rabbi ka ajar siinayo oo sabirkaas ay sabrayso iyo musiibadaba inay ajar ka helayso ee ha niyeysato fa arsalat ilayhi haddana waa u soo dirtay mar labaad bay cid u soo dirtay tuqsimu calayhi xaalay ku dhaarinayso ay leedahay yacni ilaahay baan kugu dhaarshe noo kaalay allah baan kugu dhaarshe noo kaalay laya'tiyannaha waxay ku dhaaratay oo ayd markaa tidhi waad noo wallaahi waad noo imanaysaa ama allah baan kugu dhaarshaye noo kaalay layatiyannaha inuu u imanayo u imanayo u imanayo nebigu calayhi salaau wasalaam waa jawaab lqasam kaannahu ay tidhi wallaahi layatiyannaha isagu dhaarta ugu baari yeelo faqaama nebigu waa kacay calayhi salaau wasalaam wuxuu kacay wa macahu sacdu bnu cubaadah wuxuu kacay iyada nabiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa u ahaaday walxaal macahu la jirkiisa u ahaaday sacd bnu cubaada sacd oo ina cubaadi u ahaaday saxaabigaasi wa mucaad bnu jabal iyo mucaad oo ina jabal ah wa ubay bnu kacb iyo ubay bnu kacb wa zayd bnu haabit wa rijaalun iyo rag kale oo saxaabadii ka mida afar ka mida saxaabadii ayuu magacaaba inta kalena waa ijmaali iyo rag kale fa rufica ilaa rasuuli sala allahu alayh wasalam asabiyu nebigu waa u tegoo waa gaadhay fa rufica waa loo soo kor yeelay ilaa rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxaa loo soo kor yeelay oo loo dhiibay asabiyu ilmihii yaraa waxaa loo dhiibay wa nafsuhu taqacqacu ama tataqacqacu nusakha qaar wuxuu ugu yimi bukhaarigaba ugu soo arooray ta ah marka labadu isdiidi maayaan labada tood markay tahay waa sidii asalka ahayd waxaa loo soo kor yeelo nebiga calayhi salaatu wasalaam ilmihii loo dhiibay iyada oo wa nafsuhu walxaal nafsuhu yacni ilmaha yar marka naftiisii taqacqacu yacni markaa ay yacni waxa weeye dhaqdhaqaaqayso xoog u dhaqdhaqaaqayso u hinraagayso ya oo sidii markaa hinraag weyn yacni ayuu u neefkudinayaa si naf baxaysoo kale fa qaala wuxuu idhi raawigii ka soo warinayay usaama xasibtu waxaan u malaynayaa annahu qaala inuu yidhi kaannahaa shannun waxaad mooddaa inay markaa tahay qarbad oo kale ay tahay sida waxa weeye uu markaa u dhaqdhaqaaqayse waxaweeye calooshiisu markaa weeye sidaas ugu ruxmayso ya sawdka iyo yani codkana bixinayso waxaad mooddaa inay qarbad tahay oo kale oo qarbadku u buuxin yani waxaweeye waa haraaciyaya marka saasoo kale naftiisu ay u haraaciyeyse riwaayaadka qaar oo xusbaankan ka maran malahan oo si jasmiya ah u sheegaaya kaannahaa shanun ayaa jira fa faadat caynaah markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam labadiisii indhood ay ilmo burqadeen ilma saa uga soo shalax tidhi ka soo daadatay fa qaala sacdun wuxuu yidhi saxaabiga sacad la yidhaahdaa waa sacd ibnu cubaade eh yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow maa haada kani muxuu yahay yacnii ilmadani maxay tahay culammada qaarkood sacad kaley ku fasireen laakiin sida saxiixa ah sida saxiixaba ku sugan waa sacd ibnu cubaada weeyi iminkana waxaa laynoo soo sheegay sacd ibnu cubaada laynoo soo sheegay maa haada kani muxuu yahay yacni ohintani waa maxay qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haadihi raxmatun tani waa naxariis naxariistaasoo jacalaha allaahu allah uu ka yeelay fii quluubi cibaadih addoommadiisa qalbiyadooda wuu ka yeelay yacnii addoommada qaarkood buu ka yeelay qalbiyadooda naxariistaas wa innamaa yarxamu allaahu min cibaadihi aruxamaa allahna wuxuu u naxariistaayo qura min cibaadihi addoommadiisa xaalay ka mid ahaadeen alruxamaa kuwa naxariista ayuu allah u naxariistaa xadiiska bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen oo bukhaari lama gaar noqon xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in inan nebigu dhalay calayhi salaatu wasalaam ilma ka sakaraadayey marka inantaasi waa tuma waxay u badiyaan culammadu sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay inay zaynab ahayd inantiisi zaynab inay ahayd ayaa loo badiyaa riwaayaad kaleoo lagu keenay waa jiraan oo markaa tilmaamaya inay keyrkeed ahayd yani saa tilmaamay culamada qaarkoodna waxay dooneen inay ku xambaaraan tacadudo ay yidhaahdaan waxaa lagu xambaaraya qisadu inay tacaduddo mar ay zaynab u dhacday marna ruqaye u dhacday marna faatima u dhacday laakiin baciid weeyaan ta noocaasi oo tacadudka qisada inay marka waxaa sidaa isku wada waafaqdo haddana qiso keliya ay ahaato daahirka ay u ekaato haddana waxa weeye markaa intaasoo gooro kala duwan ay dhacdo waxa weeye waa arrin baciid ah marka zaynab inay tahay baa loo badiya ma inan buu ahaa mise inan riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay sida tan aynu hayno oo kale inuu inan ahaa inna bnan lii qubida iyo fa rufica ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam asabiyu riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray shaki inan ama inan riwaayaadka qaarkood oo inan sheegayaana waa jiraan weliba riwaayaadka inanta sheegaya qaarkood waxay markaa eh, sheegeen inay ahayd umaama inay ahayd umaama inay ahayd riwaayaadka qaarkood baa ku saaroe tacyiinka oo ina abilcaas ah inay markaa waxbay tahay laakiin ishkaalka imanaya wuxuu yahay umayma ama umaama kii la yidhaahdaba waxaa soo aroortay inay weynaatay oo wakhtiganna aynay saqiirnimo ku dhiman waay weynaatay oo markii dambe de caliba guursaday markii faatima ka dhimatay dabadeed beri dambe ayuu guursaday cali inantaa uu guursaday culamada qaarkood markaa waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa ilmihii ma dhimane oo ma naf bixina waa ku sigtay inuu dhinto sida wax dhimanayo ilgeeriyaad lahoo kaluu yeeshay laakiin markii dambe ilaahay waa ladnaysiiyey oo waa bogsiiyey oo ilmihii waa ka kacay yacni saasay culammada qaarkood ku tawjiihiyeen oo ku xambaareen culamada qaar baa saa maray inan inuu yahayna culamada qaarkood baa sheegooo yidhi maya dee inan buu ahaayoo xadiisku waa tan sida u sheegayo marka inankaasi wuxuu ahaa caliyu bnu abilcaas ayuu ahaa yacni saasoo kale tilmaamay calaa kulli xaal tacyiinka ku doonaba ha noqdee waxa weeye waa inan ayuu ahaa sida markaa riwaayadanba marka ay jasminayso ama dee haddii la yidhahdo inan buu ahaa un calaa kulli xaal inan ama inan ay marka waxa weeye markaa dhashay zaynab ayay marka ahayd zaynab ay dhashay ayay ahayd daahirka riwaayaadkana waxaa ka muuqata iyo tacsiyada uu nebigu bixiyey in marka waxaweyan uu ilmihii dhintay waayo haddaanu dhiman lahayn waa la sheegi lahaayo waa xadas yani marka waxa weeye ilmo ku sigta inuu dhinto oo marka waxa nebiguba tacsiyadii uu bixiyey oo uu tacsiyadeeyey ciddii marka waxa dhashay haddana haddaanu dhiman lahayn marka uu ka kacay yani marka arrinka noocaasoo kalea dee xadiiska ayaa lagu dari lahaayo waa la sheegi lahaa inuu ilaahay bogsiiyey dabeedna marka waxan uu ka kacay yani saas yadaabaa tilmaan lahaa mar haddaan taas la sheegin waxaa lagu xambaarayaa inuu kani dhintay baa lagu xambaarayaa ilmahani saasaa lagu xambaaraya waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida in wakhtiga masaa'ibka la sabraa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam sabir badnaa waayo ilmaha markaa sakaraadaya ee naftu haysaa dee rumu u yaho inantiisaa dhashay haddana markay nebiga farriinta u soo dirtee ku tidhi noo kaalay aysaa ku tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi dee salaama waxaanu markaa u faray tacsiyadii waxaanu amray inay sabirto ajarna niyeysato marka nebiga sabirkiisa iyo sida marka waxa weeye uu sabri jiray ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda marka waxa weeye sakaraadaysa iyadoo weli aan naf bixin in tacziye la samayn karo haddii la arko ilgeeriyaad inuu leeyihi tacsiyadii qofkaan naf bixin in loo tacsiyadayn karaa laga qaadanaya waayo wakhtigan uu leeyahay sidaa ku dhaha ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama faltasbir waltaxtasib weli nafti kama bixin waxaa kaloo laga qaadanayaa alfaad cid loogu tacsiyadeeyo tana ugu mudan waayo waa tii ugu sixada badnayd waxa loogu tacsiyadeeyo cid alfaaddaa nebigu ugu tacsiyadeeyey ee ku sabirsiinaayey ayaa ugu mudanoo ugu fadli badan waana jaamico waa kulminays oo qadarka sugistiisii iyo ilaahay wuxuu markaa bixiyo iyo wuxuu qaato mid walba inuu isagu leeyahay iyo waajibku markaa inuu sabir yahay sabirto weliba ajarna niyeysato yani markaa intaasaa ku sugan waxayna culammadu yidhaahdaan hadal kasta oo ruuxa sabir ku xambaaraya iyo sabirsiin ku xambaaraya tacziya waa noqonaya waxaa laga qaadanaya tacziyadu inay fiicantaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya tacsiyada in cid loo fari karaa laga qaadanaya yacni markii ay inantii ku celisay mar labaad iyadoo ilaahay ku dhaarinaysa inuu u yimaado nebigu waa ajiibay oo xaggeedii ayuu u kacay saxaabada qaarkoodna waa raaceen saxaabada qaarkoodna waa raaceen waxaa laga qaadanaya ciyaadatulmariid baa laga qaadanaya qof sakaraadaya walow markaa sakiirba ilmo yarba ha ahaadee in marka waxa la soo booqdo oo ciyaado la sameeyo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam raxmaddiis ayaa laga qaadanaya oo yacni oohintu noocyaal bay u qaybsantaa culammada qaarkood waxay yidhahan anwaac badan bay leedahay toban ilaa meelaha waa gaadhsiiyaan marka waxaa jirta bukaa'u raxma oohin naxariisa baa jirta marka naxariis in lala ooyo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya nebigu inu naxariis badnaa ya in naxariis badnaa baa laga qaadanaya waxaa jirta axaadiis tilmaamaysa ina almayita yucadabu bibukaa'i ahlihi yacni meydka waxaa lagu cadaabaa oohinta ehelkiisu usoo ooyo axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa bima niixa calayhi baroorta loo baroorto ayaa lagu cadaabaa ayaa lagu cadaabaa marka saxaabada qaarkood waxay moodayeen inay oohintu mamnuucba tahay oo aan laba ooyi karin marka geeri ay timaaddo sidaas aawadeed buu sacad u weydiiye u yidhi maa haada kani muxuu yahay bimacnaa mar haddaad oohinta naga reebtay in maydku markuu dhinto la baroorto ama la ooyo aad noo diidday oohintaad hadda ooyeysaa marka maxay tahay yani waa istishkaale waxaa laga qaadanayaa arrinkii markaa ishkaal geliya caalimka in la su'aalaayo oo warka ay suufiyadu yidhaahdaan man qaala lishaykhi lima laa yuflixu inuu baatil yahay qofka marka waxaa ku yidhahda sheikhiisa maxay saasi ku dhacday ma liibaanayo warkay yidhaahdaan inuu baatil yahay ayaa laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu waa weydiin jireen wixii sababtiisa ay garan waayaan way su'aali jireen nebigu waa uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuuhi waa raxmad ilaahay ka yeelay qalbiyada addoommadiisa yacnii cidduu doonoo ka mida ah addoommadiisa qalbiyadooda ka yeelay weeyaan ayuu markaa ku yidhi waxaanu u raaciyey allahna wuxuu u naxariistaa addoommadiisa naxariista ayuu u naxariista ya alraaximuuna yarxamuhum araxmaan hmm. sida xadiidkii almusalsal bilawaliya uu tilmaamayey yani markaa uu ku arooro kale wey macnihii oo kale ayuu markaa tilmaamaya hmm. marka raxmadda cidda naxariisatuu ilaahay u naxariistaa marka raxmaddu inay fiican tahay ayaa laga qaadanaya laakiin qofka raxmaddu waa inayna ku xambaarin yani dembi ayna ku xambaarin dembi ayna ku xambaarin ida anta lam tarxam ilmiskiina in ulima wala alfaqiira id yashkuu laka alcadama fakayfa tarju min alraxmaani marxamatan wainamaa yarxamu alraxmaanu man raxima haddaanad waxa weeye miskiinka marka la dulmiyo aanad u naxariisanayn faqiirkuna hadduu caydhnimo kaaga cawdo iyo baahi aanad isagana u naxariisanayn sidaad uga rajaynaysaa ilaaha raxmaanka naxariis aad uga rajaynaysaa iyada oo allaha raxmaankiina cidda naxariisata keliya u u naxariisto xadiiska markaa tilmaamayaynu sheegnay maydka waa la cadaabaa waxaa lagu cadaabayaa oohinta ehelkiisa u ooyaan looma jeedo oohin mujarada oo baroor iyo qayloqaylo iyo waxyaalaha ka maran in lagu cadaabaya laga tilmaami maayo ee waxaa lagu cadaabaya waxay tahay waxa weeye waa baroorta iyo qaylada iyo jazaca iyo argagaxa waxyaalaha noocaasa marka lala yimaado ayaa meydkii marka isagana waxa weeye marka lagu dhibaataynaya ama lagu cadaabaya ta laga tilmaamaya taas laakiin xagga marka oohinta keliya ee ka maran qayloqayle iyo hadal iyo baroor iyo wax la mid iyo mukhaalafaad kale ka maran iyo argagax wax ku tusinaya iyo maryo jeexjeex iyo wax la mida ashyaadaa ka maran iyada lama diidina way fiican tahay marka bibukaa'i ahlihi waxaa fasiraya axaadiista kale tilmaamaysa baroorta markaa sheegaysa marka waa oohin wax kale la socdaan oo shay mukhaalafiye weheliso ayaa laga tilmaamaya sidaasaa looga jeedaa haddii la yidhahdo see loogu cadaabayaa waxaan camalkiisii ahayn iyadoo layna yidhi iyadoo allah uu yidhi walaa tazir waasiratun wisra ukhra yacni nafna naf kale dembigeeda xambaari mayso taa lafteeda culammadu waxay kaga jawaabeen goorta waxa weeye markaa lagu cadaabaya waxay noqonaysaa waa marka yacni uu isagu amray amaba uu ogaa inay samaynayaanoo caadadu sidaa ahayd oo uu ka reebi waayo oo ku dardaarmi waaye xaalaadka noocaasa camalkii waxbu ku leeyaho xaaladdaasaa lagu cadaabaya oo waxaa jiri jirtay inay gaaladii markaa ku dardaarmi jireen in loo soo baroorto yaa wuxuu yidhi idaa mitu fancaynii bima ana ahluhu calayhi wa shuqi calaya aljayba yabnata macbadi wuxuu yidhi marka haddii aan dhinto iisoo markaa waxa weeye barooro buui way igu soo markaa waxa weeye iigu barooro yacni wixii aan u ehel ahaa bima ana ahluhu wa shuqi calaya aljayba yabnata macbadi maryahana iisoo dildilaaci yacni ina macbaday oo xadas weyn iyo dhibaato weyn inay dhacday ha muuqato yani marka waxa weeye taasi markaa ha muuqato hadal noocaas oo kale ah ayuu marka cabbiray bacdu ahlicilmi waxay kaloo ku tilmaameen cadaabta waxaa laga tilmaamaya ta'allumka wuu ka xanuunsanayaa bimacnaa wuu dhibsanayaa yani markaa saas oo kale culamada qaarkoodna ay ku xambaareen ay ku tilmaameen halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa